بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tafsiirkeennu wuxuu marayey suuratu laclaa waynu ka soo bilownay suuratu naba ama suuratu camma waxaynu qaadannay suuratu laclaa hal cashir oo inteeda badan ahaa waxaan ku joognay aayaddii ahayd uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa inta suuradda ka dhiman buu si kooban cashirkeennu noqon doonaa dhowrka beri ee soo socotay inta ramadaankana in allahu tacaala haddii ilaahay nolosha baaqi yeelo waxaanu dhammaystiri doonaa juska inta ka dhiman ilaa suuratu nnaas haddii alla yidhaahdo suuradda ayadaha afar iyo toban iyo shan iyo toban buu ka bilaaban doonaa ee suuratu sabix isma rabbika laclaa ka mid ah oo ilaahay uu ku yidhi qad aflaxa man tasakaa dakara sma rabbihi fasallaa bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayru wa abqaa ina hada lafi asuxufi aluulaa suxufi ibraahiima wa muusa amaan gacanta ku qabsadaa ayib lixda aayadood waa lix ka hadlaysa qofka muslimka ah iyo nolosha inta uu joogo qayb ka mida waxyaabaha laga doonayo qad aflaxa waxaa dhab u liibaanay man tasakaa qofkii isdaahiriya oo naftiisa tahira wadakara sma rabbihi magaca rabbigii iyo dikrigiisana xusa fa sallaa tukada bal tu'iruuna waxaad door bidaysaan dooranaysaan ama hormarinaysaan oo mudnaanta siinaysaan alxayaata nolosha addunyaa ee soke oo ta hadda aada haysaan waalaakhiratu midda dambe nolosha dambaana khayrun ka fiican wa abqaa ka jiritaan dheer oo ka waqti dheer ina haadaa intaa hadda laydiin soo sheegay bimacnaa kutubtii ilaahay oo dhanba addoommada iyo ummadaha lagu xasuusin jiray saa darteed inna haadaa xasuustan iyo waanadani la fi suxufi suxuftii iyo waraaqihii bay ku qornayd al ee hore kuwaasoo ahaa suxufi ibraahiima nebi ibraahim suxuftii lagu soo dejiyey iyo waa muusa nabi muuse ilahi subxana wa tacala aayadda ugu horeysa wuxuu inagu faray wuxuu ku ammaanay oo ku dhiirigeliyey dadka in nafta cudurro badan bay leedahay meelo badan baa laga soo galaa shayddaankuna ilo badanoo uu ka faa'iidaystay leedahay in qofku naftiisa uu la socdo liibaanta la liibaanana oo ilaahay agtiisa iyo naciimkiisa la gaadhana waxay ku xidhan tahay naftaada inta aad daahiriso aad daawayso aada cudurrada kala socoto marka aayaddu waxay ka hadlaysaa taskiyatu nafs qofku naftiisa inuu ku dadaalo inuu xumaha dembiga jacaylka xumaanta iyo dhaqamada xun kala dagaalamo saasay liibaantu ku jirtaa oo naftiisa uu la jihaado hadday noqoto waxyaabaha xunkii wax isaga ku kooban hadday noqoto wax noloshiisi iyo xiriirka dadka saamaynaya nafta bini aadamkaa xasad baa ku jira nafta bini aadamka shahawaad jacayl baa ku jira nafta bini aadamka damacaan bannaanayn baa ku jira dhaqamo xunxun bay leedahay ilaahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay ina annafsa la ammaaratun bisuuy naftu waxay aada u fartaa qofka xumaataha xumaa ay jeceshahay oo naftii shahawaadkaa la jeclaysiiyey shahawaadkuna naarta oodeedii iyo bowdkeedii iyo gidaarkeedii waayo oo nabigu waa ka yihi xufat innaaru bishahawaati naarta waxaa ku hareeraysa naftu waxay jeceshahay say waxaa u cayrsanaysae u baacsanayso umbaa wakhtiguu ku dhammaanayaa naartana saasay ku geli nabiguna alai sl kii sheegay ilaahi baa jannada markuu naarta markuu abuuray buu malaaigta u diray bal soo fiiriya jibriil iyo soo fiiriyo wuxuu yidhi ilaahay waxaan soo arkay qof maqlay ma gelayo kadib baa shahawaadka lagu hareereeyey soo fiiri baa lagu yidhi markuu soo arkeenee wuxuu yidhi waxaan ka baqay qofnaba inuusan ka badbaadin waxaa hareeraheeda haddii xayawaanka maadan arag mararka qaarkood marka dabinka uu ku dhacayo wuxuu jecel yahay baa daminka hareerihiisa yaalla suu waxaa u caydhsanaya waxaa cun u leeyahe u baacsanaya buu dalaq dhahaa naftu ajal bay leedahay lamana oga waxay jeclaydna naar buu ku hareeraysan yahay damaca raacitaanka jacaylkaas geysgaarsiinaya waxyaabo xunxun inay samayso baa la rabaa inaad ka tahirta naftaada taskiyatu nafsigu ma fardu cayn waa waajib laakiin ma fardu cayn baa mise waa fardu kifaaya baa masalo khilaafiya ah. cinda jamhuuri ahli اlcilmi fardu kifaayo weeye waxay fardu cayn ku noqotaa qofkii cudur naftiisa ku og iyo xumaato inay xumaha jeceshahay inay xasad badan tahay inay dembiga ka shaqayso inay hawadeeda raacdo qofkaa waajib bay ku tahay xanuunkii inuu ka daweeyo sida jirka loo daweeyo bay ruuxdii iyo naftuna dawo ugu baahan tahay tii baa laynoo sheegayaayo qad aflaxa waxaa liibaanay man tasakaa qofka iska tahiray shirkiga iska tahiray dembiga iyo macsiyada iska tahiray akhlaaqda iyo dhaqaaqa naftii ka tahiray oo naftii nadiifiyey waxay la mid tahay aayadda suuratu shamsi inoogu iman doonta ee ilaahay u leeyahy qad aflaxa man sakaaha waxaa liibaanay naftiisa qofkii tahira walidaalika ducooyinkii nabigu ku ducaysan jirayna waxaa ka mid ahayd inuu yidhaahdo ilaahayow naftayda ii tahir wazakihaa anta khayru man zakaha allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaha ilaahw naftayda alla ka cabsi ugu deeq oo naftayda iiga tahir xumaatada iyo shirkiga iyo dembigaba ee adigaa ugu khayr badan taasina waxay ka dhigan tahay dee dadaalka adigu aad samaynayso ilaahay tawfiiqdiisii iyo rabitaankiisa hadduu waafaqo bay waxgal noqotaa sidii suuratu nuur ilaahay ku yidhi walaakina allaha yuzakii man yashaa walowlaa fadl اllaahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadi walaakina allaha yuzakii man yashaa ilaaha qofku doona taskiyeeyo oo waafajiya saa darteed ducada sujuudda rukuucda salaatuleylka fasaladaha gadaashooda ilaahayna ku bari adiguna dadaal saa weeye qad aflaxa waxaa liibaanay man tasakaa qofkii istahira oo xumaatada iyo shirkiga iyo dembiga naftiisa ka ilaaliya kala dagaalama waxay ku dhacdana ka toobadkeena waana xaqiiqada taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka la yimaada waayo naftu way khaldami shahwaduna way jiidan laakiin isdabaqabashada baa cabsida ilaahaya ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu dadka ilaahay ka baqaayey ma qaldamaan maaha laakiin haddii shaydaan taabto oo duufsado oo dembi ay damcaan ama ka dhaco way isxasuustaanoo way isdaba qabtaan marka saa darteed taskiyadu waa camal joogtaha oo nolosha dhan intay jirto iyo meel walba kula soconaya tasakaa waxay ka dhigan tahay joogto u daahiriya wixii ku yimaadaba waa dharka cadcad oo kale quluubtu markaa dembi samaysa soo nabiguna kama dhihin wasakh madow baa fuulaysa qalbiga haddii aad tawbad keento way tahirmaysaa tawbadaa iyo camalka saalixa ee ka dambeeya weeye taskiyadu wadakara sma rabbihi rabbigii xuso weynankiisa iyo magaciisa iyo dikrigiisa ku dadaala oo fasallaa tukada salaaddu waxaa la yidhahdaa waa cibaadaadka dikriga ilaahay ugu jamcinta iyo kulansiga badan salaaddu wax allaalay wixii dikri ilaahay ahaay oo dhan bay kulansatay haddii qur-aan la aqrin lahaa salaadda waa la aqrinayaa haddii tasbiix la aqrin lahaa waa la aqrinayaa hadday takbiir iyo xamdi ahayd way ku jirtaa hadday khushuuc iyo qalbi xaadira noqon lahayd waa lagaa rabaa hadday ficilkaaga iyo xubnahaaga iyo jawaarixdaada hogaansama noqon lahayd dee qiblada u jeedso taagnow rukuuc istaag sujuud fadhiiso intii lagu leeyahay waa daahirka hogaansanka iyo amar la qaato tii ugu muuqasho badnayd waay haddii wax la aqrinayana dikri iyo qiraa'o iyo duco iyo inkastoo la aqriyaba salaadu marka waxay astaan u tahay taqwadii ilaahay dikrigii ilaahay oo la badiyo naftii oo la tahiro iyadoo taacadii ilaahay u hogaansanta oo amarkii qaadata oo wadakara sma rabbihi fasallaa ilaahay sooma dhihin aqimi asalaata lidikri salaada u tukood xuoog oo say ahayd ula imo dikrigayga iyo xasuustayda darteed ula imo saa darteed salaad dikri kama sarreeyo qur-aanku adkaartu ugu sarreeyaa salaaddana waa ku dhex jiraa tasbiixdii la ammaanay oo bayna asamaa'i waalardi tamla'u maa baynahumaa la yidhi subxaana rabbiya alcadiim iyo subxaana rabbiya alaclaa baad leedahay ducadii la yidhi huwa alcibaada salaadda dhexdeeda lagu ducaysanayaa saas darteed haddii salaadii sidii la rabay aad u tukato oo aqimi salaata aad ka dhigto oo fasallaa salaad wakhtigeedii la ilaaliyey aadaabteedii la ilaaliyey khushuucdeedii la ilaaliyey aad tukataay taskiyadii nafsa waad haysaa walidaalikaay salaaddu ka mid tahay acmaasha ugu badan ee dembi marka la galo dib lagu daahiriyo markaad weysaysato ee salaadda hordhaceedii ahayd xubnihii bay weysadu dembiga ka dhaqi gacmihii wejigii madaxii lugihii tallaabadaad u soo socotay midna dembi baa lagu dhaafi midna daraja lagugu koryeeli masaajidkii aad timid salaaddii jamaacadu intaad joogteed sugaysa qof salaad ku jiraa tah xataa salaaddii markii aad ka baxday halkaa inta aad sii fadhida malaa'ig baa ducayn ilaahay dembi dhaaf iyo naxariis ku weydin dunuubta marka la galo ina alxasanaati yudhibna sayi'aati salaaddaa kow ka ah saa darteed haddii aad doonaysa naftaada inaad tahirto salaadaa lagu tahiraa oo adkaartii oo dhan leh oo diyaargarow ka horeeya leh oo khuduuc iyo khushuuc leh marka wadakara sma rabbihi rabbigii magiciisa xusay oo fasallaa tukaday salaaduna marka la tukadee say ahayd loola yimaado keliya maaha dembi hore inay dhaafto ku dambana waa lagaga badbaadaa ilaahay sooma dhihin ina salaata tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar tii horena waa laguugu dhaafi ee aad samaysay tu damboo soo socotana xijaab bay kaaga noqon oo bitawfiiq illaahi baa lagu halmaansiin ama lagu gara marin ama ciddii wadatayba lagaa leexin marka salaaddu waa asaaskii nafta in la taskiyeeyo si ay u liibaanto oo noloshanna noloshii dayibada ahayd ee wanaagsanayd ay u hesho aakhirana cadaabna uga badbaado jannadii ilaahay iyo naciimkiina ay u gaarto juhdigaa iyo dadaalkaas weeye salaaduna waa salaadoo dhan iyo cumuumka asaxu asaxulqowleyna ama shanta salaadood ha noqdaan oo kow gelaya oo faraa'idkii ah ama salaado sunan ah ha noqdaan tu gaara loo tukada ha noqoto ama tu jamaaco lagu tukada ha noqoto salaadu mar walbaba taskiyatu nafsi weeye dembi dhaaf weeye xumaha iyo munkarka mid reebta weeye waa salaadaada haddii la aqbalo oo siday ahayd aad ula timaaddo qofkii sidaas sameeya waa liibaanay aayadda aayad lamida waxaynu ku soo marray macno ahaan fii suurati الnaasicaat wa amaa man khaafa maqaama rabbih wanaha الnafsa can اlhawa faina اljannata hiya اlma'wa qofka naftiisa qofka ilaahay ka baqa la kulankiisa oo ka cabsada naftiisana ka ilaaliya xumaha iyo dembiga iyo waxay jeceshahay inay iska raacdo jannada iyo hohoygiisa iyo halkuu u galbanayo iyo daartuu ku dambaynaya jannada weeye tii unbaa la soo ururiyo qad aflaxa la yidhi waa liibaanay saa darteed shahrigan iyo bishaan ku jirra markaad eegtay shahru taqwa noqoto salaaddii iyo qur aankiiba ugu waaweyn waxa la ysfaray maalintii soonkeeda habeenkiina salaad la tukanayo maalintii habeenna qur-aanka in la aqriyaa la badinayaa waa lacallakum tattaquun taqwadii ilaahay ee nafta xakamaynaysay xumahana ka reebaysay wixii ka dhacana towbadkeenta iyo dikriga ilaahay ku laasiminaysay ee ku dhiirigelinaysay ay xaqiiqowdaa bishanna salaad baa ugu badan habeenkeedii waxa la sameeyo in shaydaanku xirxiran yahay kii waaweynaana waxaad ku garataan salaadihii masaajidii tonla-aanta ahayd baa meel lagu kala tukada lala'ya casar dheh duhur dheh maqrib dheh ilaa salaad subax xataa salaatuleylkii iyo taraawiixii faradkii iska daayey baa la soo buuxiyey si salaadii loo badiyo nafta taskiyadeedii ay fursad sanadkii ku soo marta oo dembigii sanadka lagu dhaqaay u noqoto marka dadaalkeeday mudan tahayoo waa taskiyadii soomkaas iyo salaada leylka iyo qiyaamka aan tukanayno intaa waa liibaantii dhabta ahaydee lama huraanka ahayd laakiin intaa halayna layna waaniye waanada ma qaadanaa wacdigu suu yahay maugu dhaqannaa dhegayse rabbi baa inooga jawaabaya su-aashaas ilaxuu bal tu'iruuna ma ahee waxaad doorataan ood hormarisaan aad door bidaan mudnaanta iyo dadaalka hore iyo inta muhiimkaa ku bixisaan oo siisaan alxayaata dunyaa noloshan soke ee dhow ta dambe ee gadaal jirta maaha waalaakhiratu midda dambaana khayrun ka wanaagsan wa abqaa kana waqti dheer oo ka jiritaan badan adduunyadaad doorbidaan adduunyadaadna hormarisaan waa sidii aayad kale laynagu yidhi kalaa bal tuxibuuna alcaajila wa tadaruuna alaakhira tan degdega ah ee idiin soo horraysaad jeceshihiin aadamuhu waa indha ku garaadla weeye waxaa hortiisa ka muuqda baa wax u ah wax la yidhi wuu soo socdaana waxaa mar walba uga muhiimad badan midkaa hortiisa uu ka arko walidaalika waa yeelka caanaha hortiisaa loogu barxaa soomaalida maxay u tiri wax ka maqan wax hortiisuu kaga qanacsan yahay jannadaa laga sheekaynayo iyo nicmadeeda la soo sheegayo waxaasoo dhani isagoo caqiide ahaan u rumaysanoo waa run imahaan u rumaysan haddana waxaa kaga saamayn badan waxoogaygaa adduunyada iyo dhacaankeeda iyo dhalaal dhadhankeeda hortiisa ka muuqda saa darteed baa ilaahay wuxuuna yidhi bal tu'iruuna waxaad door bidaan mudnaanta siisaan wakhtigiinna dadaalkiinna juhdigiinna aad ku bixisaan alxayaata nolosha addunyaa ee soke ee dhow oo middan aad nooshihiina noloshu waa laba ama iraada waa saddex haddii la faahfaahiyana waa afar midi waa tii caloosha hooyada lagu dhex jiray naftoo lagugu afuufay aad ninka hooyada dhex jiiftay midna waa midda hadda aynu nool lahay labadaa way isleeyihiinoo way israacsan yihiin ta hore waxay hordhac u ahayd midda hadda aan ku jirro saa darteed hordhaca waxaa ka dheer midda uu hordhaca u yahay aan hadda ku jirnaa ka dheer nolosha qabriga waxay hordhac u tahay midda aakhire ee isa soo saaritaanka taay hordhaca u tahay baa ka dheer iyadana iyadoo afartu say u kala horeeyaan u kala gaaban yihiin ama say u kala dambeeyaan u kala dheer yihiin haddana midba midda ay hordhaca u tahay baa ka dheer waa nolol afraadoo nooc kale ah laakiin taa dambe hordhac ah iyagana labadaa israaci marka noloshan soke oo hadda idinku aad aqliyaysateen baa idmudnaanta agtiinna ka leh midda dambe laakiin haddii laysbarbar dhigo waxa ay xambaarsan tahee laga helayana ta dambaa fiican wakhtiga la joogayana ta dambaa dheer haddaad cimri dheer jeceshihiinna cimri dheer gadaal buu jiraa haddaad nicmo badan doonaysana nicmo badan gadaal bay jirtaa mid kooban oo waxa laga helayana kooban yahay mid dheeroon dhammaad lahayn waxa laga helayana uusan xad lahayn ha ku doorsan bal tuuhiruuna waxaa door bidaan mudnaanta siisaan alxayaata noloshan addunyaa ee dhow hadday heerarka qaarkood idinla gaadhana waxay idin seejisaa middii dambe inaad nasiib u yeelataan sida ilahay ku yidhi fii suurati yuunis ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu biاlxayaaةi اddunya waطma'anuu biha wاladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kaanuu yagsibuun kuwa aan aakhare inay la kulmaan rumaysnayn adduunyadanna ku qancay ee ku raalli ah iyadana ku degay ee ku xasileen wax dambaba doonaynin soo noocaa uun ka mid ma aha ninka yidhaahda ilaahu geela haddaad boqol ii gaarsiiso aakhare janna waan kugu xiltiray geel haddaad boqol ii gaarsiiso aakhare waan kugu xiltiray jannada ninka afka hadduu ka yidhi xoolahan iyo nicmadan adduunyada in badan baan dhaqan ahaan u niraahnaa ilaahu waxaa haddaad iga siiso in aakharaba la halmaamo qofka intaasoo dembiga u gelaya adduunyo yar buu u gaaloobaa sowmaa sbonsor baa la galay imisaa u gaalowday maantaan kitaab ku soo istaagay maantaan macatab soo xirtay sbonsor iyo dhoofitaan yar baa aakharadiioo uu rumaysan yahay buu ka hormarinayaa noloshaa ganacsiga adduunyada intaan xaaraan cunayno dadka dad xaaraan dilaya dadka wax xaaraana doonaya soo ma oga oo muslimiintaan ka hadlayaa sow ma oga aakhare inay jirto nicmadeedu baaqi tahay haddana maxaa jiitay shahwadii adduunyadaa jiidatay bal tu'iruuna waxaad door bidaysaan alxayaata اdunyaa noloshan adduunka ilaahay baana inoo sheegoo yidhi zuyina linnaasi xubu الشhahawaati min الnisaaءi wاlbaniina wاlqanaaطiir اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayl اlmusawamati wاlancaami wاlxarf daalika mataacu lxayaati اdunyaa noloshan dhow raaxadeedii iyo nacfigeedii wey taasaad door bidaysaan ood hormarinaysaan iyadaad ku xasilaysaan iyadaad jeceshihiin iyadaad aakhare u seegaysaan iyadaad xiriirkii ilaahay u jaraysaan iyadaad xaaraantii u dabaalanaysaan iyadaad dembigii u gelaysaan wاlaakhiratu aakhiraana khayrun ka khayr badan haddii nicamka yaallo la yidhaahdaay aakhara tira koob ma leh ilaahay wuxuu inoogu soo ururiyey wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wa taladu اlacyun waxay nafiirta damacdo ila ku qabowsatoo dhan baa jannada yaalla walakum fiiha maa tashtahiii anfusukum walakum fiiha maa taddacuun waxay naftiinnu damacdoo dhan baad leedihiin wax kastoo dalbataanna waad helaysaan markii sidaa la yidhi baa niman waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayo annagu beerahaanu jecel lahaye aakhare jannada beer ma leeda markaasuu yidhi haa ninkii damca beerta waa la siin isagoo taagan buu abuuri oy soo bixi oy dhali oy bislaan jannada maxaad damci doontaa oo jeclaan doontaa mooyi hadda ma garanayno markaad tagta laakiin wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wax kastooy naftaadu damacdo baad heli fiihaa maa laa caynun ra'ad waxaana idhi weligeed arag baa yaalla walaa udunun samicad dhegna weligeed maqal walaa khaطara calىa qalbi bashar aadamana qalbigii aan kuba soo dhici karin nabigana xasan wuxuu inoo sheegay ahlu jannaha yaa ugu hanti yar kanuu wax badan ma aha darajaad baa u dhaxeeya amaa bayna darajatayni kamaa bayna asamaai walard labada darajo ceriya dhul bay isu jiraan miata daraja boqol darajo oo laba waliba cirkiya dhulka isu jiraan baa jannadaa kan ugu hooseeya ahlujannaha qofka ugu daraja yar baa nabigu tilmaamay waa qofka ugu dambeeya ee ka soo bixi doona markaasaa waxaa laleeyahay jannada gal tamanna wax uun sheego markaasoo wax tirin oo wax tirin oo wax tirin oo wax tirin markuu aamusaa laleeyahi ku dar ku dar markuu dhammeeyo wuxuu le wax dambe oon ku dara iima dhinna markaasa waxa le inta aad sheegatay iyo toban laabkeed baa lagu siiyey intaa adigu aad sheegatay markay ka dhammaatay haddii jannada kii ugu hanti yaraa ugu milki yaraa waxallaalay wuxuu sheegan karay markuu sheegtay la yidhi toban baa lagugu daray baa haddana lasoo kaxaynoo markaasaa milkigiisii meeshiisii baa la geyn waxaasoo dhan adaale baa la dhihi ku yaa rabbi atastahziu bi ilaah miyaa gu ciyaaraysaa buu leehy waa rumaysan waayaya halkaa markuu joogo kii ugu sarreeyey xaggee joogaa waalaakhiratu khayrun aakhara ka fiican wixii sidaas ahaa bahashan dhibka badan ee walwalka badan ee murugada badan maalkii ururintiisu waa mixnad markaa ururisa hayntiisiiyo ilaalintiisu waa mixnad mixnaddaa murugo iyo walbahaar iyo wakti iyo daal noloshaadii iyo awooddaadii iyo caqligaagii iyo xooggaagiiba isagiibaa cunayoo liqaya dhikar buu kugu ridi oo sokor buu kugu ridi oo kolosoro buu kugu ridi oo gaas buu kuu kicin intaa markuu kugu sameeya aad ku soo daashay inaad cuntana wuu kuu diidi waxaad ku soo daashay suu walwaliya fikir kuugu haya markaad uruuriso eed molba u naxayseed u xanaaqaysay kan dhanaan ma cuni kartid oo dhiikar buu kugu riday oo kan macaan ma cuni kartid oo sonkor buu kugu riday oo kii duxda lahaa ma cuni kartid oo kolestarool buu kugu riday bal adigu si un yeel hurdadii buu kugu yareeyey isagii ku dilay haddana inaad nafaqadiisii cunto kaa hor istaagay isagaasaad aakharadii dhannayd hor ka hormarinaysaa haddii adduunyadu waxaad ka dharagtay meel quruna iyo musqula aad geyso aakhara musqul ma leh lama saxarooda lamana kaaja neefna ma timaaddo markaa raashinka cunteed cunto waa dhiidkaagana caraftiisa ruuxulmiski wey riixulmiski waay waalaakhiratu khayrun ka khayr badan meeshan cuqdada iyo dagaalka iyo iscaydhsiga lagu jabayna wanazacnaa maa fii suduurihim min hilin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliina waa marka waalaakhiratuba khayrun ka khayr badanoo ka fiican ka dhaqaalo badan ka dhadhan fiican ka nolol wanaagsan ka hanti badan wa abqaa kana jiris badan adduunyadan wax kastood samaysaba daaro kastoo dhigstaba hal ceeb bay ka midaysan tahay dadkoo dhan waad ka dhiman daarihii aad taagtay iyo guryihii aad sharaxday iyo wixii aad isku toosisay adigii ooba tabar gabay aakhirka waad ka tegi dad kale unbaaba dhaxliba dhibkuna aduu kugu dhacay dheeftana dad kale unbaa yeelan waxay ahaydba waad ka dhiman inaad dhimato waxaad gaari haddii lagu daayana ilaa ardali اcumuri baa laguu celin adigana jeri joogistu noloshu waxba nacfi kuma laha ummadda kula joogtana culays iyo dhib baad ku noqon marka khayr bay noqonoo ilaahay baa uga raaxeeyey baa lagu dhihi reerkaad la joogtayna ilaahay baa u soo ka uga fududeeyey baa la dhihi macnaa dadkana dhib baad ku haysay adna noloshu dhib bay kugu ahayd noloshii sidaa ahayd waxay tahayba waad dhiman waad ka tegi war meelaad ka guuraysaan intifaaceeduna yar yahay joogisteeduna yar tahay meel nacfigeeduna badan yahay joogisteeduna daa'im tahay ha ku doorsanina wاlaakhiratu baa khayru wa abqa saa darteed baa ilaahayna yidhi mar kale qul aunabi'ukum bikhayri min daalikum ziinadan duniyada laydiin qurxiye wax idinka khayr badan ma idiin sheegaa liladiina اtaqow cinda rabbihim jannaat tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha waaswaaju muطaharaة waridwaanu min allah waxaasaa ilaahay agtiisa idinka khayr badan waxaas adduunyada ee maalkeedii iyo muuqaalkeeda ah ha ka dooranina aakhiro marka ilahi subxana wataala wuxuu yihi adduunyada iyo aakhiru inoosu barbardhigay almaalu wاlbanuuna ziinaة اlxayaaةi اddunya wاlbaaqiyaatu الصaalixaatu khayru cinda rabbika hawaaba wa khayru amala albaaqiyaat الصaalixaatu waa towxiidka iyo cibaadada iyo salaada iyo soonka iyo dikriga ilaahay wey adduunyadan xoolaha iyo ubadkaa labisanee yaacaya ku garab ordaya iyo gaadiidka wada didayaay adduunyada dhalaalka iyo quruxdeedu intaa wey wاlbaaqiyaat الصaalixaatu kuwa baaqiga ee haraya ee wanaagsan ee cibaadaadkaana khayrun ka wanaagsan amalan yidi diiro lagu hirto oo mustaqbal nuuraya ku gaadhsiiya kuwaasaa kaga fiican adduunyada waxaa lagaga samraa baa la yidhi gaarigii iyo guriga maanta la ysku laynayee cusub dhowr sano kadib waa duugoobayoo cidima rabto gaarigii maanta suuqa lagu tartamayey markii sanad la wata kadib yaa ku tartami haddaad beeciso adaa la baryootami adigaa la baryootami gaarigii sanad ka hor ama bilo ka hor suuqa lagu tartamayee gorgoradu ka dhacaysa adduunyaduba sidaa wey adigii shalay xoogga badnaa ee lagu wada rabay marka haddaabaad noolaata soo yar tabargabto cidi wax kugu darsan mayso sida gaadiidku u dhammaaduu dadkuna u dhammaadaa markaad waa yeesho da'daadii in dhimatay iyo in suuqa ka baxday wey moodeelka dadka ee suuqa haysta kuma jirtid sida gawaaridii hore moodeelka cusub ee soo baxee la gadanaya aynan ugu jirin badan hadna ugu jirin haddaad rag ahaydna moodeelkii gabdhihii ku yeeli maayaan haddaad dumar ahaydna moodeelkii dhallinyaradaha ku yeeli maayaan waa sida dharkaa iyo guryaha iyo gaadiidkaa laga baxee wada duugoobay waay waxaynu ku lugo'nay waxaas waay waalaakhiratu baa khayrun wa abqa marka aakhirada aan u shaqaysanna saasaa layna barayaa arintaa laynagu waaniyey buu ilaahay yidhi inna haadaa arinkaa la idiin sheegay oo naftaini qofkii liibaanaa dahiray ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa laysfaray ysfaray adduun inay kala fiican yihiin oo la kala doorto dadku sameel u badan yihiin laydiin sheegay waa wacdi iyo waano kutubtii ilaahay oo dhanna lagu soo dejiyey ambiyadii ilaahay oo dhanna ay ugu dardaarmi jireen ummaddeeda abulambiyaai ibraahim ahaa laga soo bilaabo oo ilaahay kutub ku soo dejiyey ilaa nebi moxamed oo ugu dambeeyey oo khaatamulambiyaa'i ahaa laga soo gaaro sidaa unbaa dadka loo sheegayey sidaa unbayna adduunyo u doorbidayeen inna haada wacdigan iyo waanadan qad aflaxa ka soo bilaabatay lafi suxufi suxuftii iyo kutubtiibay ku jireen aluulaa ee hore kutubtii hore ilaahay soo dejiyey bay sidaa ugu qornaayeen macnahooda saasay waanadu ugu tiilay kuwaasoo ahaa suxufi ibraahiima ibraahiim waraaqihii iyo kutubtii lagu soo dejiyey iyo muusa nabi muuse ilaahayna muuse iyo ku soo dejiyey ibraahiim kutub ku soo dejiyey marna ambiyada guude ambi kastoo la soo dira kitaab ilaahay inuu la soo dejiyey qur-aanka lagu sheegay bay ka mid ahaayeen marna si gaaraa loo xusay fii suurati اnajmi ilaahi sooma dhihin aw lam yunaba bima fii suxufi muusa waibraahiima aladii wafaa anlaa taziru waasirat wisra ukhra ilaa akhirka aayaadka waxaa la israaciyey suxuftii muuse iyo ibraahim ibraahimna waa abulambiyaai muusena waa ra'sigii iyo asalka ambiyadii reer bani israa'iiloo ugu badnaa kitaabka nabi maxamed ala slaam waa k khaatimu khaatamu lkutabi waaye marka waana biyo kama dhibcaana wey aadamahana weligood lagu waaniyo idinkuna inaad qaadataan ay habboonta kutubtan goormaa la soo dejiyey munaasabadda aayaadkan aan aqrinaynaaye waa bishii ramadaan qur-aankana bil ramadaan buu soo degay suxufu ibraahimna bil ramadaan bay soo degtay suxufu muusana bil ramadaan bay soo degtay haddaba suxuftaa iyo waanadaas iyo wacdigaas iyo bisha ramadaan in wax ka dhexeeya gara adugu fii xadiii waailata min alasqac radi allahu canhu waardaah cinda abaraaniyi fi lawsado xasana wuxuu leey suxufta ibraahim waxay soo degtay haween bisha ramadaan kow ay tahay baa suxufu ibraahim la soo dejiye suxufta nabi towraadna waxaa la soo dejiyey lix markay tagtay baa la soo dejiyey qur-aankana maxaa laynoo sheegay leylat اlqadri baa la soo dejiyey laylatu qadrina ramadaan bay ka mid tahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi اlqur'aanu marka shahr shaharkanna waa shahru lmawcida mawcidadan iyo waanadanna waa jamiic اlkutub bay ku soo degtay saa darteed bay mudan tahay inaan qaadanno ina haadaa wacdigan waanadin iyo xasuusinta aayaadkani lafi suxufi bay ku jirtay alulaa ay horreeyey suxufi ibraahiima nabi ibraahim suxuftiisii ahaa iyo wa muusaa nabi muuse suxufta bimacnaa kutub baa looga jeedaa intanibana lowxulmaxfuudka marka lagu sheegay suuratu cabas waxaan ku soo marnay suxufun muahara suxuf daahirsan beydii safara kiraamin barara ku jirta inay yihiin kitaabna waa lagu magacaabo fii kitaabin maknuunin ilaahay baa yidhi suxufta muusena alwaaxin ay ku qornaydna waa laynoo sheegay wakatabnaa lahu fi اlalwaaxi min kuli shayin mawcidata watafsiila likulli shayin markaasaa waxaa lagu yidhi fakhudha biquwatin waamur qowmaka yaahuduu biaxsaniha sawlikum daar alfaasiqiin haddii alwaax lagu magacaabay bimacna alkutub iyo waxay ku qorayd baa loo jeedaa kutub baa lagu magacaabay qaarkood alwaax baa lagu magacaabay qaarkood suxuf baa lagu magacaabay intaba isku macno iyo waxbay tilmaamayaano waxyigii ilaahay iyo wixii lagu qoray weeye intaasuu cashirkeennu ku ogyahay jazakum allah khayran subxanak allah bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk